بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين ثma الصلاة والسلام عlى رsuuل الlh وعlى آlه وصحاaبته أجمعين فxdثnي جمع من الشhyوخ آkhirهم شhيkhuna الشhيkh صالح بن cبد الله العسيمي غfر الله lh وlhm جميعا بإsناad kل minهم إلى سنين عyنة عن cمر بن dيnاr عن أbي qاbوس mولى cبداللh بن cم الcاص عن cبداللh بن cم الcاص رضي الله تعالى عنهma qال qاla رsuul الlhi صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi samaa wamin taraa'iq raxmati raxmatu lilmucalimiina bilmutacalimiina biiqraa'im usuul mutuun khaasatan usuli xadiid almustafaa warasuul mujtabaa sala allahu calayh wacalaa aalihi wa saxaabatihi ajmaciin liyafuuzu bisacaadati alcajl alajl fahada huwa almajlis athalaathuun min majaalisi iqraa'i wa sharxi kitaabi sunan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 baabkan u baabyo weyaan iyo dhicitaankiisa shafaqaas marka salaada maqribna waa gabagabadeedii salaada cishana markuu dhamaado waa bilowgeeda weyaan markay wadaagaan midna waa gabagabadiisi midna waa bilowgiisii midna gabagabadiisa weyaan midna dhicitaankiisa ayaa ah bilow ah weyaan xadiid shan boqol iyo sideed iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam anasa aley raxmat ullah akbarna moxamed ibnu qudama alhaashimi almasisi hiqawey qaala xadatanaa waxaa noo waramay jariir ibnu cabdilxamiid adabbi waa hiqatun saxiixu lkitaab weyaan can raqabata ibnu masqalata weyaan alcabdi hiqat ma'muun boqol iyo sagaal iyo labaatanka jir nabigeena ayuu dhintay sala allahu alayhi waalihi wasalam waraximahu allah waraxima jamiica aruwaat can jacfar ibnu iyaas abi bishir ibn abi waxshiya weeyaan waa hiqa can xabiib ibnu salim alansaari mowla nicmaan ibnu bashiir weeyaan wuxuuna ahaa karhani amaba secreteer ayuu ahaa laa ba'sa bih can nicmaan ibn bashiir alansaari alkhasraji alsaxaabiy aljaliil radia allahu taala arda qaala wuxuu yihi nucmaan ibn bashiir ana aniga aclamu nnaasi dadka ugu aqoon badan bimiiqaati hadihi salaa salaadan oo tan waqtigeeda cishaai laakhirati waa bedel weeyaan waxaa laga bedelayaa salaadii ayaa laga bedelayaa oo waxaa weeyaan waxaa laleeyahay ana aniga aclamu ugu aqoon badan annaasi dadka aclamu naas dadka ugu aqoon badan bimiiqaati hadihi salaati salaadan waqtigeeda salaati lcishaai amaba waxaa laga dhii waxaa la dhihi karaa cishaa alaakhira oo in la kor dhaban waa suuragal oo la yihahdo acnii cishaa alaakhira in la yirahdana waa suuragal weeyaan kaana wuxuu ahada ayuu yihi rasul rasulka al sal slam yusaliha mid tukada lisuquuti alqamari bisha dhicitaankeeda lithaalithatin iyadoo habeenka saddexaad joogta bisha oo habeenka koowaad habeenka labaad habeenka saddexaad joogta markay dhalato oy bilato habeenka saddexaad xilliga ay dhacaysa ayuu nabigeena sal l slm dukan jiray saas waa sida haalibka nabigeena sal l slam haalib waqtigii waa laakiin waxaan soo marnay nabigeena marna inuu muxuu ahaa dadejin jiray markii saxaabada ay soo ururaan marna uu dib u dhigi jiray markay saxaabada daahaan eh, muxuu ahaa nabigeena saas uu samayn jiray sala allahu alayhi waaalihi wasalam nacam ahy ahy waa cishah weyaan hadda cishiyaan ku jirnaa xadiid shan boqol iyo sagaal iyo sagaasha sagaal iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai aleh ramat lla akhbarna cuhmaan ibn cabdillah ibnu maxamed ibnu khurzat khurazaat aya la yidhaha khurazaat hiqa weeyaan cuthmaan ibnu cabdillahi khurazaat cuthmaan ibnu cabdillaah ibnu muxamed weeyaan khurazaat waa hiqa qala wuxu yihi xadathana waxaa noo horm cafaan cafaan ibn muslim asafar weeyaan waa hiqa qala wuxu xadathana abu cawaana ayaa noo warramay abu cawaana alwadax ibn cabdillahi yashkuri weyan hiqatun tabt can abi bishir abi bishir Eh, waa jacfar ibn yaas ibn abi waxshiya waa hiqa can bishir ibnu thaabit waa hiqa weyaan can xabiib ibnu salim laa ba'sa bihi can nucmaan bashiir radia allahu ta arda qal wuxu nucmaan bashiir wallahi allan ku dhaartee saaxiibiga jaliilka inii aniga la aclamu nnaas dadka kan ugu aqoonta badan ayaan nahay biwaqti hadihi sala salaadan waqtigeeda salaati alcishaai alaakhira salaada cisha ee dambe salaada maqribna carabta cisha iska dhihi jireen laakiin salaatulcishihi caadigeed oo maxaaga sharciga cishaha loo yaqaanay ayuu la jeedaa kaana wuxuu aday rasul rasulka sal slam yusalliha mid tukada lisuquuti alqamari dayaxa dhicitaankiisa athaalitha ee habeenka saddexaad jooga saas ayuu yiriyey radia allahu tacala ardah marka xadiidka hore iyo xadiidkan waxay cadaynayaan in waxaa weye qoraxda dayaxa dhicitaankiisa oo nabigeenna calayhi salatu wasalaam oo saddex habeen jooga xilligaas ay ku beegnaan jirtay salaadiisa cisha laakiin horeybisaan u sheegnay nabigeena aley slam dhaqan waxa u ahan jiray amaba uu samayn jiray markay soo degdegaanna inuu dadejiyo salaada markay dib u dhacaan uu dib u dhigo nabigeena aad wuxuu jeclaan jiray in dib loo dhiga sida noo imaan doonta insha allahu tacaala baabka dambe baabka labaatanaad maa yustaxabu min taakhiiri alcishaai cishaha dibdhigiisa wixii suurno ka ah ayuu baabkan u baabiyay ama dibdhigiisa sunanimadiisa ayuu baabkan u baabiyay xadiidka shan boqol iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasr aley raxmatullah akhbarna sweyd ibn nasr alhujaymi hiqatun weeyaan cafwan suwayd ibn nasr almarwazi wa waa almarwazi waa hiqatun laba boqol iyo afartanka jir nabigan ayuu dhintay qala wuxu ambana cabdullah yani ibn mubaarak cabdullaahi ibn mubaarak ayaa noo warramay inta waxaa ku qoran cabdullaahi ibnu cawf maxaa ku qoran shee xuseen cabdullaahi kaligeed miyaa ku qoran mise ibnu cawfaa ku qoran meeshan taqriiban aniga waxaa ii qoran amba ana cabdullaahi ibnu cawf saasna ma ahan sida saxda waxaa wey ambana cabdullah can cawf ambana marka cabdulahi cabdulahi ibn mubarak weyaan waa hiqatun habtun faqih caalim cawfkaas can cawf cawf ibn abi jamiila weeyaan alacraabi hiqatun rumya bitashayuc walqadar waa hiqa laakinahu labadaas cudur ayaa lagu sheegay can sayaar ibn salama alriyaaxi abulminhaan hiqa weyan qala wuxuu yihi dakaltu waxaan galay ana anigi wa abi aabahi aabihi waa salama alriyaaxi calى abi barzat alaslami ayaanu galnay radia lahu tan arda saxaabigaas faqaala lahu abi aabey wuxuu ku yidhi akhbirna nooga waram kayfa sidii sidii uu kaana ahaaday rasul rasulka a sal sl slima tukada almaktuuba salaada faradka nabigeena si uu tukan jiray noo sheeg ayaan ku niri wayaan uu ku yiri axsanta axsanta waaya qaala wuxuu yii lahu abi abi wuxuu ku yidhi abarna akhbirna nooga waram kayfa sidii sida uu kaana ahaaday rasul rasulka al sl sl yusali tukada almaktuubat salaada faradka qaala wuxuu yihi kaana wuxuu ahaa rasuulkeena sal slm yusali tukada alhajiir salaada bartamaha maaninta ah oo duhurka weyaan allatii taasu tadcuuna adinka ad ugu yeerataan ama aad ugu yeertaan alulaatii hore waa duhurkiya xiina goortii wuxuu tukan jiray tadxadu shams qoraxda ay leexato oy ilato wax yar wa kaana wuxuu yusallii mid tukada alcasra salaada casarna uma kadibna yarjicu axadunaa midkan wuxuu u laaban jiray ilaa raxlihi reerkiisa iyo heeryadiis u laaban jiray oo fii aqsa almadiinati magaalada madiina meesha ugu fog ah washamsu qoraxdana wuxuu gaari jiray xayatun iyadoo nool ayuu meesha tegi jiray weyaan washams qoraxdana xayatun ay noosha ayuu meesha gaari jiray muxuu ahaa weli aada u kulushahay qaala wuxuu yihi wanasitu waxaan hilmaamay maa qaala wuxuu yihi fi lmaqrib salaad maqrib wuxuu ka yihi waan hilmaamay qaala wuxuu yihi wakaana wuxuu ahaaday nabigeena sal sl mustaxibu mid jecel an tuahara in la dibdhiga salaat lcishaai salaada cisha alatii taasu tadcuuna aad ugu yeertaan alcatamata catama aad tiradaan catamada waxaa weyaan caanaha la listo ama la maalo xilliga dambe ayaa catama loo yaqaanaa ha waa suuragal xiskantana waa noqonaysaa xiskinta dambe waa noqonayhaa marka taqriiban catamadaas waxay ahayd asal ahaan carabta waxay u isticmaali jireen xilliga abaaraha ay jiraan oo dadka ay aada u baahan yihiin ayaa waxay dib u dhigi jireen xoolaha maalitaankooda geela khaasatan dib baa loo dhigi jiray ilaa waqti dambe la gaaro waqtigaasna waa kadib inta loo dho ayaa waxaa weeyaan eh, la lesi jiray markaan insha allahu tacala u tagi doona karaahiyada kelimadaas ayada ah waxaan ugu tegi doonaa asbaabta culimada eh, ay u sababeeyeen karaahiye waxaa looga sheegay inay tahay magacaas ama magac xun ahba magac bakhaylnimo iyo wax la dhuumasho iyo tusa in salaadii lagu xiro ayaa arrinta iyada ah, muxuu ahaa eh, inuu sheega amaba uu ishaara ayaa arintaas ka muuqata sida awgeed eh, culimada muxuu ahaa karaahiyada kusoo aroortay ama diidmada saas eh, ayay muxuu ahaa u saariyeen weyaan inkastoo karaahiyada arrinta ay tahay taxriim ma ahane waa tanziih waan noo imaan doonta insha allahu tacaala wa kaana waxaad yastaxibu mid jecel an tuahara in dib loo dhiga salaatulcishaa salaada cisha allatii taas tadcuuna u taqaanaan alcatama cisha geelmaalka amaba geel xiski xiskimiska qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu aday nabigeena sal slm yakrahu mid naca annawma hurda qablaha iyada horteeda walxadiida sheeka bacdaha gadaasheed wa kaana wuxuu ahaday nabigeena sal slm yanfatilu mid ka go-a oo ka salaam naqsada min salaati lghadaad salaada fajar xiina goortii yacrifu u garta arajulu qofka ama ninka jaliiso qofka la fadhiyo u garta weyaan wejigiis u garto oo iftiin u yimaada wa kaana wuxuu ada nabigana sal sl yaqra mid ahriyo yaqra mid ahriyo bisittiin lixdan ayadood ila lmia ilaa boqol inta udhexaysa ayuu nabigan ahrin jir sal la slm boqol ilaa lixdan ayuu udhexaysiin jir nabigeena sala allahu aleyh wasalam waayo xadid shan boqol iyo ko iyo sodonaad waa xadid saxiixa qaala alimamu nasai ramat lla ibraahim ibnu xasan ibraahim ibnu lxasan ayaa ii waramay alkhacami weyaan ibrahim ibn xasan alkhacami waa hiqa wa yuusuf ibnu saciid almasisi waa hiqa xaafid wlafdu lahu lafdigan wa iska yuusuf ibn saciid baa iskale qaala waxay yihahdeen xadathana xajaaj xajaaj ibnu maxamed alacwarwa waa hiqatun thabtun laakinahu magaalada baqdaad iyo aakhirka cumrigiisa yimid markuu yimid uu isku yaro darsamay weyaan gabagabadii cumrigiisa qala wuxu yhi xadathana waxaa noo hormay xajaaj alacwar weyaan ko can ibnu jurayj cabdimalik ibn cabdicaiz ibnu jurayj weyaan hiqatun faqihun faadil kahiiru lirsaali watadriis labadaas ayaa aad loogu yaqaana qultu waxaan ihi qaala wuxuu yhi ibnu jurayj qultu waxaan ihi licata caطaa ibn abi rabax weeyaan hiqatu faqihun faadil isna irsaalka ayuu ku badan yahay ayu xiinin axabu ilayka an usali lcatama ayu xiinin waktigee axabu la kalgaceyla badan yahy ilayka xadee xaggaada an usaliya inaan tukada alcatamata cisho geelmaalka amaba waxaa weyaan e, cishaha e, e, inaan tukado weyaan imaaman imaam ahada ay kaxaala kownii imaaman aw khilwan amaba kaligay ahada imaamantan marka waxaa lagu nasbinaya aal xaal min faacili usali usalida u yiri faacilkeedii ayaa waxaa weeyaan laga xaalaynaya khilwana aw khilwana iyada ay ku cadfanta imaaman bay ku cadfanta weyaan imaaman xaala kowni imaaman aan nahay aw khilwan amaba waxaa weyaan kaligay aan nahay waqti ugu fiican oo salaad cishinaan tukada aad ku talinaysa od jecesha waa kaya weyaan qaala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay ibn cabaas cabdullahi ibn cabaas ibn cabdilmualib ibn amr nebi sal l slam yaquul isagoona ictama wuu dibdhigay rasul rasulka al sal slm daata leylatin habeen habeenada ka mid bilcatamati cishihi xataa raqada ilaa ay ka hurdaan annaas dadkii wastayqaduu ay ka kacaan masaajidkii ay dhex hurdeen wastayqadu ay ka kacaan waraqaduu kadibna ay hurdaan wastayqadu ay ka kacaan weyaan faqaama cumar ayaa istaagay radi allahu ta ardaasid cumar faqala wuxuu yihi asalaata asalaat mansuuban biliqra asalaat ay ilzami salaa nabi allow salaadii salaadii weyaan salaadii laazim qaala wuxuu yihi cataa wuxuu yihi qaala ibnu cabaas wuxuu yihi kharaja wau soo baxay nabiyllah nabiga al sl slm kaanii waaba anoo anduru eega ilayhi nabiga alaana hadda ujeedo weyaan hadda isagoo hortaaganoo karo weyaan hay yaqturu u da-a ra'suhu madaxiisa maa an biyo u ka da-a wey soo qabaysta nabigan sal slm waadican isagoo saaray yadow gacantiisa calaa shiqi ra'sihi madaxiisa dhinaciisa saa u saaray saa u saaray weyaan ya shiqi madaxa dhinaciisa ayuu gacanta saa u saaray qaala wuxuu yihi wa wuu ishaaray meesha ayuu ishaaray oo gacanta u fastathbattu waxaan ka hubsaday caaan caaa ibn abi rabax ayaan ka hubsaday ayuu yiri cabdilcaiiz ibnu jurayj cabdilmalik ibn cabdiaiz ibnu jurayj waxaan ka hubsaday u yihi caaa ibn abi rabaxaan ka hubsaday kayfa sideebaa wadaca uu u saaray nabigana sal sl yado gacantiisa alaa raasihi madaxiisa fa awmaa uu i ishaaray ilaya anigu i ishaaray kamaa ashaara ibnu cabaas ibn cabaas siduu u ishaarad u tusay aadna i tusi weyaan anagu i tusay fabadada wuxuu yara kala geeyey lii aniga caaaun caaa bayna asaabici farihiisa ayuu saa u kala yarageeyey bishayin shay oo min tabdiidin kala geyna yani aada uma kasii kalaadin lakin wuu yara kala durjiyey uma intaa kadibna wadacahaa wuu saaray fantahaa waxa uu ka ekaaday atraafu asaabicihi farihiisa darafkooda wuxuu ku ekaaday ilaa muqadami ara-s madax muxuu ahaa qeybtiisa hore ayuu ku ekaaday uma kadibna damaha uu isu soo dumay yamuru uu lamara biha iyada kadalika sidaas u umarna madax weeyaan xataa masat ilaa ay ka taabata ibhaamahu labadiisa suul darafa aludun dhegta darafkeeda mima ywajhi wejiga xaggii soo xiga uma intaa kadibna cala sudqi dhafoorka iyo wanaaxiyat aljabiini iyo dhinac waxaa weeyaan daanka xaggiis weyaan laa yaqsuru ma gaabiyo oo dib uma dhigo muxuu aha ma daahiyo weyaan laa yaqsuru ma daahiyo walaa yabtushu mana dedejiyo shay-an shay ilaa kadalika sidaas ad ku wada ubaad ku tartiibta dhexdhexaadka ayuu ku wadaa weyaan uma qaala kadib nabigan wuxu yhi ala sl slam lowlaa an ashuqa inaan dhiba haddii aynan meesha ku ujurin calaa ummati ummadayda la amartuhum waxaan fari lahay anlaa yusaluu yusaluuha inaanay tukanin ilaa haakadaa sidaa mooyane xadiidka markuu cad yahayo nabigeena sal slam dib salaada inuu udhigay waa muuqata marka dhigitaanka inay fiican tahay oo ummadda dhibkeeda laga baqa laakiin ay arin aada wanaag badan ay tahay ayuu nabigeena alay sal slm tilmaamta u tilmaamay marka cataa oo cabdullahi bin cabaas nabigeena siduu madaxa u u tilmaamay waxaa weeyaan dabdiga iyo qofka raawiga ah siduu nabigeena warka inuu sheegay ficil ahaan wuxuu sameynaya xataa uhuba huba ayuu ay cadaynaysa weyaan ay cadaynaysaa marka habka isaga ah wallahu aclam inay saa taha laga yaaba in madaxa saa loo saaray saas inay taha laga yaaba oo mxuu ahaa suulasha hoos lasoo mariyay labada gacmood ibhaamaah eh, waa mxuu ahaa eh, labada suul sida noo imaan doonta insha allahu tacaala saas inay taha laga yaaba wallahu aclam saas saas saas inay taha laga yaaba faragii oo kale furan saas saas oo mxuu ahaa dhafoorka iyo ay suulasha saa u taabanaan saas u nabigeena biyihii nabiga ka daadinaa meeshi usoo celinaa tartiib saas saas weeyaan waa kada farihii intay soo gaara haakada sidaa weeyaan inay saa taha laga yaaba wallahu aclam ila anaga ma taagnen laakin tilmaam saas umaan ka fahanay xadid shan boqol iyo laba iyo soddonaad waa xadid saxiixa qaala imam nasa aleh ramat ullah ahbarna waxaa noo maray maxamed bin mansuur almaki alkhuzaaci aljawaaz wa hiqa qala wuxu xadathana sufyaan ayaa noo waramay ibnu cuyayna wa hiqatun xujat imaam can camr ibnu dinar almaki wa hiqa can aطa ibn abi rabax wa hiqatun eh, habtun eh, kathiru altadliis walirsaal can ibnu cabaas cabdillahi bn cabas bin cabdilmualib xadiidka intaas waxaa weeyaan waa ariiq ariiq labaad can ibnu jurayj ibnu jurayj eh, wuxuu ka wariyey can hata ah, hay bedelkii camr ibnu dinan oo ka warinayay sufyaan ayaa mxuu aha ayaa wuxuu ka warinayaa ibnu jurayj can hata an cabaas radi allahu ta anuma qal wuxuu yihi ahara nabiyu nabigan wuxuu dib u dhig alashaa salaada cesha leylatan habeen habeenada ka mid a ah. xataa dahaba iloo ka tago min alleyl habeenka wakti badan weeyaan faqaama cumaru ayaa istaagay radi allahu ta arda fanaadaa wuu dhawaqa salaata ya rasul asalaata ya rasuul ay ilzami salaat salaada lama laazim raqd النisaء dumarkii way hurdeen iwlbuldaan caruurtii fakharaja rasul nabig a sl sl slm walmaa bihin yaqturu ukada min ra'si madaxiisa wuxuu yaquul isagoo inahu kani alwaqtu waa waqtiga weeyaan lowlaa an ashuqa haddii aana dhibayn calaa ummati umadayda saasuu nabig sala allahu alayhi waalihi wasalam marka cishaa in dib loo dhiga xadiidka waa laga qaadana weyan xadiidka shan boqol iyo saddex iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimam anas aley raxmat llah akhbarna qutayb ibn saciid ibn jamiil ibn ariif albaqlani ibnu jamiil ibn ariif albaqlani hiqatun thabt qala wuxuu yihi xaddathana abulaxwas سلام بن سليم weyaan ثiqة متqن صاaحب xadيث weyaan عن سiماk بن حرب الذhلي البكري صدوq weyaan عن jابر بن سمرة بن جuناada weyan السiواي waa صaxaabi jaliila wuxuu geeriyooday todobaatanka janabagena kadib sala allahu alay slam qaala wuxuu yihi kaana wuxuu ahaaday hay rasulula rasulka al sal slm yuakhiru mid dib dhiga alcishaa salaada cisha al ee dambe salaada cisha dib buu dhigi jiray aakhiradaas waxaa weye maqribka iyo cishihii ayuu ku kala saaraya wax kale ma ahan weyaan xadiidka shan boqol iyo iyo afar iyo soddonaad waa xadii saxiixa qala imam nasa aleh ramat lla abarna moxamed ibn mansuur aljawaz almaki alkhuzaci hiqa qala xadathana sufyan ibnu cuyeyna wa imaamkii hiqatun habtun xuja qala xadathana abu zinaad abu zinaad wa cbdullahi bn dakwan hiqatun faqih an acraj cabdiraxman bn hurmus hiqatun habtun eh, caalim weyaan caalim weyaan can abi hurayrata wuxuu ka wariyey cbdirxman dawsi raawiyat islam radi u fari waayen waajib ugu dhigi waaye dadka inaan dhiba ayaan diidaya baabka ko iyo qaar waxay leeyihiin waxaa weeyaan thuluth lleyl nusuus ayaana kusoo aroortay qaarna waxay leeyihin waa nisfu leyl nusuus ayaa kusoo aroortay qaarna waxay leeyihiin ilaa tuluuci lfajri ilaa salaada eh, subax ay ka dilaacdo oo iftiinka laga arko mxuu ahaa liilankaas cad uu ka dilaaca intaas saddexdaas qowlba waxaa weeyaan way culimada way sheegeen marka culimada waxay u kala qaadayaan qaar waxay leeyihin maya waa sidaas qaar waxay leeyihiin qaar waxay leyihin waa awalkaas oo thuludka qaar waxay leyin waa nisfka qaar waxay leyihin mxuu ahaa waa ilaa fajarka qaarna waxay leeyihin maya waktiga ayaan kala qaadayna waqti likhtiyaar iyo eh, waqti liiraar ayaan ukala qaadayna oo fajrka dilaaciisa waqti liiraar ayaan ka dhigayna waqtiyadan kalena waqti ikhtiyaarka caadiga weyaan walcilmu cind allahi caza wajal waayahay xadiid shan boqol iyo soddon iyo saddexaad waa xadid saxiix qala imam nas aley ramatullah akhbarni eh, cmr ibn cuثman abu xafs alxamsi saduq weyan qaala xadathana ibnu ximyar ibnu ximyr o ibrahim ibnu eh, ibnu ximyar waxaa weeyaan moxamed ibnu ximr ximyar ibnu anas alqudaaci waa saduq qaala xadaanaa ibnu abi cabla ibnu abi cabla waa ibrahim ibn abi cabla iqa weeyaan waa iqa can azuhri maxamed shab zuhri imaamkii weyaan wa akhbarnii waxaa i warramay waa mxuu ahay waa taxwiil oo kale wa akhbarnii waxaa i warramay camar ibnu cuhmaan ayaa i warramay camar ibnu cuhmaan waa ninka hadda soo maray abu xabs alxamsi saduq weyaan qaala xadaanii abi aabahi cuhmaan ibnu saciid hiqatun cabid can shucayb can shucayb shucaybkaas ibn abi xamza weyaan hiqatan eh, mxuu ahay caabid can zuhri maxamed shaab zuhri ayuu ka wariyey an curwat ibni zubayr athiqat lfaqih can caaishat um muminiin radi allahu tan ardaha qaalat waxay tiri caaisha ictama wuu dibdhigay rasul rasulka ala sal slm leylatan habeen bilcatamati cishihi fanaadaha cumar ayaa u dhawaaqay yaa eh, radi allahu tan arda naama nisaau dumarkii way hurdeen iwa sibyaan caruurtii horaan usoo sheegnayo dumarkii maxaa loo sheegayaa waa shafaqo iyo naxariis iyaga loo naxariisanaa mida kale waxaa weeyaan caruurtii inay seexiyaan oo hurdsiyaan oo ay hurdaanna waa dhaqan soo jireen ahayoo la yaqaano marka naxariis ayuu u yeerayaa cumar bn khaaab radi allahu tan carruurtan hadee inay degdeg u hurdaan waaba dhaqankooda faqaraja wuu soo baxay rasul rasulka la sl slm qaala wuxuu yihi maa yantadiruhaa ma suga oo saacaddan muxuu ahaay salaada cisho ma suga hayrukum adinka heyrkiin adduunka meel marka jamaaca looga tukana oo adinka hadda muxuu ahaa madiina aan ahayn ma jirin marka yada walam yakun man yusalla mid la tukada maalinta ayada ila bilmadiinati magaalada madiina unbaa jamaca lagu tukan jiray uma intaa kadib qaala wuxuu yihi saluuha tukada fi ma bayna an yaqiiba ashafaqu liilanka markuu dhaca intu dhexaysa ilaa thuluth leyl ilaa habeenka saddex meelood hal meel markii ay tagto intu dhexaysa tukada ayuu nabig sal slm walafdu libni ximyar ibni xumyar ayaa muxuu ahaa lafdiga iskala qoraxda haddii ay dhacdo tusaale ahaan laba iyo tobanka oy laba iyo tobankana soo baxaysa moogta waa afar afar saac afar saac afar saac afar saac haddii nis ay noqotana dee waa lix saac lakin waxay ku xiranta qoraxda meel walba qaar waxay u dhacdaa mxuu ahay ko eh, eh, eh, ah, halka saac amaba todobada waxa loo yaqaana galabnimo marka waxay ku xiranta un intii ay habeenka u noqonay ubaa la qaybini inta ubaa la qaybini weyaan cilmu cind allah waay walafd ibn xamir xadid shan boqol iyo lix iyo soddonaad waa xadid saxiix qala imam nasa aleh akhbarani ibrahim ibn xasan ayaa igu warami alkhadcami hiqa weeyaan qala xadathana xajaaj xajaaj ibn xamed alacwar hiqatun habtun ikhtalata biaakhirihi weyan qala wuxuu yihi qala ibn jurayj cabdimalik ibn cabdicaiz ibn jurayj wathiqatun habtun kahiru tadliis wairsal xa wabaranii waxay warramay yuusuf ibn saciid almisusi hiqatun xaafid qala xadathana xajaaj alacwar waa ninka haddaan soo marnay ibn jurayj cabdimalik ibn cabdicaiz ibn jurayj qala wuxu akhbarani waxay warramay muqira ibnu xakiim muqira ibnu xakiim abnawi ayaa la yihahdaa asancaani hiqa weeyaan can umi kalhuum umu kalhuum ibnata abi bakrin sidiiq radia allahu tacala an arda waraximaha gabadhaas iyada hooyadeed waxaa la yihahdaa xabiiba binti khaarija la yihahdaa sida abubakr radi allahu taala xaaskiisii xaasaska udambeeye weyaan marka iyadoo caloosha hooyadeed ku jirta ayuu sida abubakr geeriyooday radi allahu taala arda gabadhaas marka waxaa weeyaan waa taabiciyad taabiciyad weeyaane marka umu kalthum ayaa anaha iyada raxima allah raxmata waasica waa hiqa iyada dabcan anaha iyada akhbaratu waxay u sheegtay yay u sheegaysaa waxay u sheegaysaa ninka la yihahdo almuqir ibnu xakiim can caaishata bay ugu warantay um lmuminiin radia allahu ta ardaha qaalat waxay tihi atama nabiyu nabigeena dib u dhiga daata leylatan habeen habeenada ka mid cisha xataa dahaba ilaa ka taga caamatu leyl habeenkiintiisa badan wa xataa naama ahlulmasjid dadka masjidka og ilaa ay ka hurdaan weeyaan uma intaa kadib kharaja wuu baxay nabigana sal sl fasalla wuu tukaday wa qaala wuxuu yihi inahu kanayto la waqtuha waqtigeeda weyan salaada cish waqtigeeda waa kan ugu fiican yacni afdal waqtiha weeyaan lowlaa an ashuqa inaan dhib haddii ayn meesha ku jirin oon ka baqaynin calaa ummatii ummadayda aanan doonaynin weyaan xadidka shan boqol iyo todobiy soddonaad waa xadid saxiixa qaala imam nas aley raxmat llah abarna isxaq ibn ibrahim alxandali ibn rahwe weyan hiqatun tabtan xuja qaala anba'ana jariir ibn cabdilxabid dabi hiqatun weeyaan saxiixu lkitaab can ah, mansuur ibn muctamir hiqatun tabt can alxakam ibn cutayba alkindiwa hiqatun tabtun faqih rubama dallas marar kaara laga yaba dadliis inuu yar ku yara taabsado can naafic mawla cabdillahi bn cumar hiqatun tabt faqih can ibni cumar cabdillahi bn cumar ibn khataab radi allahu taala arda qaala wuxuu yihi makahnaa waa nagaan daata leylatan habeen habeenada ka a nanduru anagoo muxuu ahaa nantadiru dhah anagoo suganayna rasul rasul kala sugayn licishaai ilaakhira salaada cishe ee dambe anagoo nabiga sugayna salaada cisho w abcan fakharaja cayna wuu noo soo baxay nabigeen xiina goortii sal alla ly slm dahaba u tagay thuluth leyl habeenka saddex meelood hal meel aw bacdahu ama gadaashi uma kadibna amara almuadina muadinka ayuu faray fa aqaama wuu aqimay uma intaa kadibna sallaa nabiguu tukaday sala allahu alayhi waaalihi wasalam marka thuluth leilka markii u dhamaaday ayuu nabigeena tukaday labada riwaayadood oo xadiidkan iyo xadidka horeba xadiidka shan boqol iyo iyo sideed iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai aleh raxmat ullah akhbarana cimran ibn muusa alleyti wa saduq cimran ibn muusa alleyti wa saduq qaala xadathana cabdulwaarith cabdulwaarith ibn saciid ibnu dakwan alcambari waa mowlaahum ayaga ayaa xureeyeen hiqatun thabt qaala wuxuu yihi xadathana daawuud ibn abi hindwa hiqatun mutqin markuu yara weynaaday wahmi iyo ismoosiis buu ku dhici jiray hay can abi nadrata abi nadra waxaa weeyaan almundir ibnu malik wa hiqa abi nadrahaas waa mundir ibnu malik waa hiqa waayahay yahay hahay can abi saciid alkhudri sacad ibn malik ibn sinaan saxaabiga jahiilka muktirka aha weeyaan radia allahu ta arda qal wuxuu yihi sallaa binaa waxaana dujiyey rasul rasulka al sl slm salaata almaqribi salaad maqrib iyuuna dujiyey uma kadibna lam yakhruj ilayna nooma soo bixin xataa dahaba ilaa u ka taga shatru leyl habeenka nuskiisa ama qeyb kamida a fakharaja wuu soo baxay fasallaa bihim wuu dujiyey uma kadibna qaala wuxuu yihi ina annaasa dadka qad sallow way tukadeen wanaamu wayna iska saxdeen wa antum adinkana lam tazaaluu kama aadan eh, zuulin fii salaatin inaad salaad ku sugan tihiin ma ntadartum salaat intaad salaada sugayseen salaadaad ku jiraad la ajir haydeen wey intaas ayaa muxuu ahaa lidiin qoray ajir walowlaa dacfu daciifi qofka tabar daran haddii ayna ahayn iyo wasaqmu saqiimi qofka xanuunsan xanuunkiisa hadduusan ahayn amartu waxaan fari lahaa bihadii sala salaadan an tuahara dib in loo dhiga ilaa shatri leyl habeenka nuskiisa ama waqtigiisa muxuu ahaa dambe shatruleyl nisfileylka weyaan ilaa muxuu ahaa intaas in dib loo dhiga ayaan fari laha ayuu nabigale sala allah alay slam culimada marka qabtay in nisfileylka axaadiista dariishanatan ay ka mid ta weyaan nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam marka raxmadiisa ummadda uu qaba ayaad ka garanaysaa sidoo kale waxaa laga garanayaa salaada cisho dib in loo dhigaa wanaagga ku jira ayaa iyadna laga garanaa weyaan liman qadara caleyh qadira caleyh qofki awoodo xadiid shan boqol iyo sagaal iyo soddonaad laakiin jamacada qof day dhaafas guriga ayaan kaligay dib u dhiga maya kuma jirto baabkaas khaasatan xilliga masaajidaha ay furan yihin hadda baryahan dee waaba aragtaano gurihii ayaa la joogaa xadiid shan boqol iyo sagaal iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qala alimam nasaari raxmat llah akhbarna cali ibn xujr almarwasi hiqatun xaafid qala xadathana ismaaciil ibnu jacfar azuraqi wa hiqatun thabtun wuxuu geeriyooday boqol iyo sideetanka jir nabigena sal l slam xa xadiidka ayuu taxwiiliyey wa ambana maxamed ibn muthana alcanazi hiqatun thabt waa muxuu ahaa qala wuxuu yihi xadaثna khaalid ibn xarث alhujaymi hiqaة thabt qala xadaثna xumayd ibn abi xumayd aطawiil wa hiqaة caabid mudlis w qaala su waxaa la weydiiyey anas bn maliki radi allahu ta arda qala wuxuu hal itakada anas waxaa la weydiiyey hal itakada nabiyu nabigeena miyuu samaystay khaataman fargashi miyuu samaystay farati nabigeena ma xiran jiray sal l slm qaala wuxuu nacam ha wuu xiran jiray nabigeena wuu xiran jiray sal slm lakin dahab ma ahayn maarna ma ahayn nabigeena fida ayuu xiran jiray sala allahu alayh wasalam nacam weeyaan akhara wuu dibdhigay nabigeena leylatan habeen salaat alcishaai salaada cisha alaakhirati ee dambe ilaa qariibin min shatri leyl habeenka nuskiisa in u dhow falamaa goortii an sallaa nabigu u tukaday sal l slm aqbala nabiyu nabigeena waxaa weeyaan uu soo jeestay calayna anaga yuu noo soo jeestay biwajhi wejigiisa na soo aadiyey aqbala wuu soo aadiyey annabiyu nabigeena calayna korka naga ama xagga naga biwajhi wejiga wejigiisa ayuu soo aadiyey uma kadibna qaala wuxuu yidhi inakum adinka lam tazaaluu kama aadan zuulin fii salaati inaad salaad ku sugantihiin mantadartumuuha salaad intaad sugaysaan qaala anas wuxuu yihi kaanii waaba ano anduru eega ilaa wabiisi khaatamihi fargashigiisa dhalaalkiisa waa anuu mxuu ah iyo birbiriqiisa waa anuu mxuu ahaa hadda ujeedo weyaan fii xadiidi caliyin xadiidka cali ibn xujr waxaa ku sugnay ilaa shatri leyli habeenka naskiisa ilan labada mxuu ahaa ariiq ariiqan cali ibn xujr uu ka wariy imam nasaa iyo ariiqan maxamed muthana laba ariiq marka cali ibn xujr wuxuu le ilaa shatr leyl maxamed mathanana wuxuu leeyahay ilaa e, e, qariibin min shatr leyl saas weeyaan marka shatr leylka de waa un muxuu ahaay habeenkii bartamihiisi amaba nuskiisi tanna u dhow un waxa weyn farqi saa e, inay ku jirna ubadant cilm cind allah caza wajal xadiidka amaba baabka laba iy labaatanaad aruksatu ruksa fi an yuqaala in la yirahdo lcishaha cishaha alcatama cishogeelma in la yihahdo oo ereygaas ay carabta isticmaali jirna catamada in la yihahdo inay dhib ku sugnayn nahyiga noo imaan doonana litanziih inuu yahay ayaa waxa weeyaan eh, baabkan ayuu ubaabiyay xadidka shan boqol iyo afartanaad xadis saxiixa qaala imam nasa aley raxmatulah akhbarna cutayba cutbad cutba ibn cabdillah alyuxmudi bidami lya yuxmudi almarwazi saduuq weyan qaala xadathana qaala wuxuu yihi qara'tu waxaa ku dul akriyey calaa malik ibn anas ibn abdal hijra an ku dul akriyey haye xaa xadiidku taxwiiliyey sanadkii walxaarith imaam nasaa wuxuu ley xaari ibn miskiin ee xadana xari ibn miskiin baa noo warramay ama ahbarana noo warramay qiraa'atan calayhi wa ana asmac akrin lagu dul akriyay anoo mxua maqli si aan toosan ayuu cilmiga ugu qaadan jiray ibn lqasim cabdiraxmaan ibn lqasim wey almisri hiqatun faqihun saaxibu malik imaam malik raggii laazimay oo ardadiis rasmiga ayuu ka ahaa qaalu xadathanii malik imaam malik ayaa ii warramay kii hore muxuu yihi cutba wuxuu yihi qara'tu calaa malik kana wuxuu yihi xadathanii malik hahay can sumay sumaygaas waxaa la yihahda mawla abi bakr ibn cabdiraxmaan ibn xaarith ayaa xureeyey abu cabdillahi almadani ayaa la yihahdaa waa hiqa can abi saalix abi saalix marka magacyo badan ayuu leeyahay dhakwaan ayaa la yihahdaa assamaan ayaa la yihahdaa azayaatna waa la yihahda intaba inta magac abu saalixaas inta magac buu leeyahay weyaan almadani waa hiqatan tabt can abi hurayrata wuxuu ka wariy xerta abu hureyre weyaan abu hurera wuxuu ka wariyey radi allahu tan arda ana rasul rasulka al sal sl rsulkeen wuxuu yidhi low yaclamu nnaas dadka hadii ay ogaan lahaayeen maa fi nidaai aadaanka wuxuu ka sugan iyo safi lawal safka hore uma intaa kadib lam yajidu aynan helaynin ilaa an yastahimuu caleyh inay qori tuurtaan mooyane lastahamuu way qori tuurinlahay u qori tuurin lahayen weyaan walow yaclamu nnaas dadka hadii ay ogaan lahayeen maa fi tahjiiri usoo kalahitaanka ama usoo degdegitaanka wixii ku sugan lastabaquu lastabaquu ilayhi way u dhaqtami lahayeen walow calimu hadday ogaan lahaayeen maa fi lcatamati cishaha iyo wasubi salaasa wixii ku sugan laatowhumaa way imaan lahaayeen walow xabwan ayagoo mxuaha dabada kusiqi ama salka kusiqi haba noqoto weyaan marka tahjiirkaas salaada duhur xilligeeda muxuu ahaa waqti alhaajara oo xilli kuleylahaas lasoo baxa ay asal laakiin salaadaha in loo soo degdego oo xili hore masaajida la yimaada ayadna waa laga qaadan karaa walcilmu cind allah xadiidkaas bukhaari iyo muslim waa soo saareen weyaan intaas marka xadiidkaas wuxuu cadaynaya catama in la dhihi karo catama in la dhihi karo oo nabigeena sal slam walow calimuu maa fi lcatama u nabigeena sal slm marka inay la dhihi karo ayaa muxuua xadiidka usoo daliishaday baabka saddex iyo labaatanaad waa xadiis baabu baabka saddex iyo labaatanaad alkaraahiyatu fi dalika catamo in la yihahdo karaahinimadeeda ayuu baabkan uu baab yahay xadiidka afar boqol iyo ama shan boqol iyo kow iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qala imam nasa alي amat abarna axmed ibn sulayman aruhawi hiqatu xaafid weyan qala xadathana abu dawuud waxaan soo marn cashir kaloo shalay cumar ibnu saciid ibn cubayd alxafari weeyaan hiqatun caabid hahay meeshan waxaa ku qoran xadathana abu dawuud huwa alkhudari miyaa ku qoran sheekh khudaridaas waa tasxiif sax maaha qalin casa dhab lagu siinaya marka waa tasxiif sida saxda waxaa weeyaan cumar ibnu saciid ibnu cubayd alxafari wa shalin waan soo marnay xafaridaasaan ku sheegnay marka Eh, inay tasxiif tahayna shuraaxda in badanoo kamid way cadeeyeen raximahum llah can sufyaan ibni saciid athawri ahy ninkaas waxaa la yihahdaa cumar ibnu saciid ibnu cubayd ah, alxafari ah, xafari isaga meesha waa ku taala khudari baa ku qoran khudari khudari maaha marka huwa alkhudari ma alxafari weeyaan hiqatun caabid can sufyan sufyaan ibnu eh, Eh, saciid ibnu eh, masruuq athawri weyaan sufyaan ibn saciid ibn masruuq athawri waa imaamkii amiir muminiin fi xadiid can cabdillahi ibn abi labid hiqat rumiya bilqadr can abi salamata bn cabdiraxmaan almadani hiqat faqih can ibni cumar cabdillahi bn cumar bn khadaab radi allahu taala anuma qala wuxu abdillahi bn cumar qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slam laa taglibanakum yay idinkaga togroonaanin alcarab reer baadiye yay idinkaga togroonaanin oo idinka xoogin calaa ismi salaatikum salaadiina mxu magaceeda haadihi ee fa inahum ayaga yuctimuuna waxay dib u dhigaan oo xiskimiyaan bilibili geela wa inaha weli saasay darteed marka ay catamo ugu magacaabeen salaada cisho ay uleeyihiin wa inaha iyadana alcishaau cisho weeyaan iyo minka reerbaadiyaha iyo idinkaga mxuu ahay idinka xoogan weeyaan xadiidka shan boqol iyo laba iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qala imam nasa aleh ramat lla abarna swayd ibn nasr almarwasi hiqa qala xadathana cabdullahi ibn mubaarak hiqatun thabtun xuja imaamka weeyaan can ibni cuyeyna ibni cuyeyna waxaa weya sufyaan ibn cuyeyna waa alimaam eh, alfaqih athabt alxuja weeyaan can cabdillaahi ibn eh, abi labid waa hiqat rumya bilqadr haddaan soo marna an abi salamat bn cabdiraxman almadani hiqa faqih n cumar cbdillahi bn cumar ibn khataab radi allahu ta anuma qala wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay rasul baan ka maqlay sal slam yqul isagoo al minbari mimbarkana saaran laa taglibanakum iyo idinkaga togroonaan inkaga adkaan alcarba reer baadiyaha cala smi salaatikum salaadiina magaceeda inahaa iyada alcishaau alaa hooyay inahaa iyada alcishaau cisho weeyaan marka waxaa marka isweydiis mudan nabigeena sal l slam xadiidka horon soo marnay wuxuu yihi walow calimuu maa fi lcatamati wsubxi la atowhuma walow xaboon meeshaana wuxuu leeyahay nabigeena sal l slm laa tahalibanakum alacraab cala smi salaatikum hadihi fainahum yuctimuuna cala ibili wa alcishaa markuu nabigeena sal sl slm waxay noqon kartaa walcilmu cind allah caza wajal in nabigeena sala allahu alayh wali slm markuu catamo lahaa saasay u yaqaaneen nimanka reer carbeed haasatan acraabti iyo dadkii mxuu ahaa jalafka aduurka joogay iyo magacaas carabta magac ay u yaqaaneen xilligaas dambe oo mxuu ahaa maqribka marka laga laga baxa oo habeenkii dib ad u dhaca catama ay u yaqaaneen ilaa ay ka baranayeen marka nabigeen sal slam catama kolleyba mxuu ahaa ugu sheegay si ay u fahmaan lakiin marka dambe o barteen o caadi u barteen cish oo cishihii uu shay macruuf noqday waa marka uu nabigeen le sal slam salaadiini alinka xoogin kolleyba nahyiga hore soo nahyigan dambe soo aroorayna culimada waxay taqriiban u badan yihiin amaba jamhuurta ay qabaan inuu yahay litanziih usan litaxriim ahayn weyaan baabka afar iyo labaatanaad awalu waqti subxi salaad subax awalkeeda meeshuu ka bilaaban baabkan u baabiya xadiidka shan boqol iyo saddex iyo afartanaad wa saxiixa qala imam nasa aley ramatullah akhbarna ibrahim ibn hanuun albalkhi alcaabid saduq weyn qala wuxu yhi waxaa noo waram xaatim ibn ismaaciil almadani saduqun yahimu saxiix alkitaab qaala xadathana jacfar ibnu moxamed ibnu caliy ibnu xusein jacfar saadiq waa saduqun faqihun imaam weyaan can abihi abihi moxamed ibni cali waalid jacfar weyaan jacfar saadiq abihi weyaan hiqatu faadil weyaan ana jaabir bn cabdillaahi radi lahu radi allahu taala anmaa alansaari almukthir qaala wuxuu yihi sallaa waxaana dujiyay rasul rasulka al sl sl subxa salaa subax xiina goortii tabayan lahu subxu salaa subax ay u caddaatay ayuu nabigeena muxuu ahaa na dujiyey ama u tukaday weyaan yani salaadiiyo muxuu aan muuqanin oon cadaankii haba yaraada aan la arkin in laiska tukada ama aan la hubsanin ayaa waxaa weyaan aan la ogolayn marka salaada marba haddii ay bud soo tidhaahda waa la tukan karaa weyaan lakin in la hubsado waa laga maarmaan xadiid shan boqol iyo afar iyo afartanaad saxiix isnaadi weeyaan qala imam nasa aleh raxmatulah akhbarna cali ibn xujr almarwsi hiqatu xaafid qala xadathna ismaaciil ibn jacfar ibn abi kathiir hiqatu thabt qala wuxuu yihi xadathna xumayd ibn abi xumayd aطawiil wa hiqatu caabid mudlis can anas bn maliki khadimi rasuli lah sal slm wradia allahu ta an ana rajula nin ba ata nabiy sal slm fasala wuxuu wax ka weydiiyey can waqti salaati alghadaati salaada fajr waqtigeeda ayuu wax ka weydiiyey falama goorti asbaxna an waa bariisanay min alhadi beri amara nabigu u sal l slam xiina goortii inshaqa alfajru salaada ay dilaacday oo markiiba ay muxuu ahaa kala dhambalantay an tuqaama asalaatu salaada in la aqiima fasalla bina wuuna dujiyey yani maba suginba dilaacay dilacay buuna dujiyey falamaa goorti kaana hada meelqadi berrin asfara wuu booraawsiyey amaba wuu caddeeyey ilaa salaada ay ka caddaato uma kadibna amara wuu faray fa uqiimat sala salaada ee alla aqimay fasalla bina wuuna dujiyey uma qaala wuxuu yihi ayna saa'ilu ninka wax i weydiiye ayna asaa'ilu ninki waxay weydiiyey awey oo ayna awey asaa'ilu kii waxay weydiiyey can salaati can waqti salaati salaad waqtigeeda ninka waxa iga weydiiyey awey ayna asaa'ilu can waqti salaa waqtiga salaada ninka waxa iga weydiiyey awey maa bayna haadayni intaan labadan inta udhexaysa ayuu waqtun waqti ahaaday maa bayna haadayni waqtun labadan inta udhexaysa waqtun baa ahaaday weyaan marka inta dilaacitaanka ilaa aada uga cadaato intuu udhexayso weyaan baabka shan iyo labaatanaad oo waxa weye kitaabka mawaaqida hoos imaanay attaqliisu salaada in humumaad la dukada fi lxadari xilliga waxaa weeyaan guryaha la joogo humumaagga waxaa weyan amaba taqliiska waa mugdiga oo muxuu ahaa weli dambeeyo humamaagaas saas weyaan attaqliisu humamaaga fi lxadari xilliga waxaa weeyaan la joogo oon safarta lagu jirin in salaadii xilli hore la tukaday ayuu baabkan u fajr xadiis shan boqol iyo shan iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qala imam nas aleyh ramat lah abarana qutayb ibn saciid ibn jamil ibn arif albaqlani can malik ibn anas imam dar hijra an ibn saciid alansaari wa hiqatun thabtun xuja can camra binti cabdiraxmaan hiqa weeyaan can caaishata um lmuminiin asidiqa bint sidiq radi allah ta ardaha qalat waxay tiri umna caaisha in kaana wuxuu ahaaday rasul rasulka al sal slm la mid tukada asubxa sala subax oo fayansarifu nisaau dumarka way laam laami jireen oo ay salaada ka laami jireen mutalaficaatin iyagoo isku duduubay bimuruudihina xijaabkooda iyo garayskooda iyo dharkooda go-yaalkooda weyaan maa yucrafna ana la garanayn min alhalasi min ajli halas yani humamawga iyo mugdiga awgiis aan loo garanaynin ay guryaha u laaban jireen weyaan xadiidka shan boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadid saxiixa qaala imam nasa aleh ramat lah abarna ibn ibrahim alxandali ibn rahwey weyaan hiqatun thabtan xuja qaala xadathanaa sufyaan بن عyyn الهiلاaلي ثqة hبt xujة waa imaamkii عن الزهري محمد شhب زهري ثqة hبt xujة عن cروة بن زبير الثqة الفقيه التاaبعي رحimهم الlه جaميعا عن cائشhaة أم المؤمiنiن رضي اه عنه qالت waxay tihi kuna waxay ahaadeen النiساء dumarka yusaliina kuwa tukada maca rasulillah rasulka la tukan sal sl asubx salaad subax mutalaficaatin ayagoo muxuuha isku duduubay bimuruudihina garaysyadooda iyo goyaalkooda iyo xijaabkooda weeyaan oo fa yarjicna way u laaban jireen fa yarjici way laaban jireen maa yacrifuhuna uusan garanayn axadun min alhalasi humamaawga ama mugdiga awgii weyaan marka salaada subax in waxaa weyaan xilligeeda hore la tukada in arintayada ay jiri jirtay oo waxaa weya ayna banaan tahay waliba awal waqti in la tukada uu fadli badan yahy ayaa baabka laga qaadana walcilm cind allahi amaba axaadiis laga qaadana weyaan baabka lix iyo labaatanaad una dambey insha allahu taala casharka waxaa weyaan atakhliisu fi safar markii safar lagu sugan yahay in muxuu ahaa halas iyo xilli hore oo salaada mugdi xigeen ay tahay salaada fajr in la tukada ayuu baabkan u baabiyay dhib lahayn oy laazim ahayn muxua marka xadar la bas in alaska la tukada ama xilliga mugdiga oo muxua weli dambeeyo xadiid shan boqol iyo toddobiy afartanaad waa xadid saxiixa qaala alimam nasa aleyh ramat akhbarna isxaq ibn ibrahim alxandali ibn rahwey weyaan hiqatun habtun xuja qaala xadathana sulayman ibn xarb hiqatun imaamun xaafid weyaan qaala wuxuu yihi xadathana xamaad ibn zayd hiqatun thabt waa imaamkii ad taqaaneen can thaabit eh, ibn aslam albunani weyaan waa hiqatun caabid an anas bn malik wuxuu ka wariyey khaadim rasul lah sal slm radi allah tan arda waraxima allahu rawaata jamiica qaala wuxuu yihi sallaa rasul rasuulka al yaa muxuu ahaa tukaday yowma khaybara maalinta khaybar salaata subxi salaada subax biqalasin xilli mugdi ah wahuwa qariibu minhum qaala wuxuu yihi sallaa rasul rasulka ayaa tukaday sal slm yowma khaybar maalinta khaybar salaata subxi salaada subax biqalasin wahuwa nabigana qariibun uu dhowya minhum nimankii muxuu ahaa reer khaybar uu dhow yahay yahuudi fa akaara calayhim kadibna nabigu wuu weeraray wa qaala wuxuu yihi nabigana sal slm allahu akbar alla ayaa weyn kharibat way kharaawday way burburtay khaybaru magaalada khaybareed way burburtay maratayn ayuu nabig sal kharibat khaybar allahu akbar kharibat khaybar allahu akbar kharibat khaybar ayuu nabig sal slm inaa annaga haddii aan nabi maxamed iyo asxaabtiisa aan nahay idaa nazalna haddii aan degno bisaaxati qowmin qolo barxadad haddii aan degna oon weerar weliba ku qaadna fasaa fasaa waxaa aada u xumaaday oo muxuu ahaa liidanaaday fasaa waxaa xumaaday sabaaxu lmundariina kuwa loo digay subaxdooda m muxuu ahaa aad bay uxumaatay weyaan yan xaaladooda qolyaha iyaga wax dhib baa qabsana weyaan haddii aan muxuu aha muminiinta nahay haddii mujaahidiinta aan nahay haddii nabi maxamed saxaabadiisa aan nahay dadki loo digay oo ilaahay diintiisa inay qaataan dadka loo digay oo inay dulmiga ka reebtoomaan dadki loo digay inay dabandaamada iyo khiyaanada ka reebtoomaan dadkii noocaas laga kari waayey marba haddii aan saaxadooda iyo barxadooda nimaadno oo halkaas muxuu ahay aan ku waabariisano subaxaas dadka ayaga wanaag iyo muxuu ahay karaamo lama kulmayaan ayuu nabiga cadayna sala allahu alayhi waali wasalam intaa ayuu cashir ku kooban yahay ilah waxaan ka baryana subxana wataala bismail husna wa sifaati inuu bisha ramadaan nabad iyo caafimaad iyo cafis nagu gaarsiiyo nana waafajiyay inaan noqono kuwii soomay istaagay dembigooda loo dhaafay cibaadaad badan oo ay ku janno galaan ilaahay subxana wataala waafajiyey muslimiinta meel kastoo joogaan cudurkaan iyo dhibaatan allah ka badbaadiyo annaga dhamaanteen allah naga badbaadiya hada wallahu aclam wsala allah waslam ala abdin rasul mustafa